bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsلاam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثnii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhum shaykhuna الsheykh صالح بn cbdالlahi الcusaymi غafar allahu lahu wlahum jamiiعا bisnaadi kuli minhm ilى asfya bn cuyayna can bn dinar abi qawsa mawla cbdillahi bn cami caas can cabdillahi bn cami caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi waalihi waslm alraaximuun yarxamuhum الraxman irxamu man fi lardi yarxamkum fi الsma wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraahim usuul almutuun khaasatan usul xadiid almustafa wa rasuul mujtaba sala allahu caleyh wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin yafuuz bisacaadati alcajl alaajil fahada huwa almajlis assaadis majaalis iqraa'i wa sharxi kitaabi macaalim asuna anabowiya lilxaafidi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 kitaabka labaad aliimaanu bilyowmi alaakhir maalinta aakhira rumayn la rumeeyo oo arkaantii iimaankai qeybtii u dambeysay amaba qeybtii xabadka u dambeeyey xabadka ka horreey ahaa ayuu kitaabkan u kitaab yahay weeyaan alkitaabu athaani kitaabka labaad aliimaanu rumayn la rumeeyo bilyowmi alaakhiri maalinta dambe waa meesha dadka iyo makhluuqaadka ay u dambeyn doonaan halka ugu dambaysa weeyaan oo waxaa weeyaan qofka fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir uu rabbigan subxana wa tacala ku sheegay waa meesha lagu sugnaan doono marka qiyaamadaas iyo ashraad iyo calaamadaha kasoo horeeyo ayuu muxuua kitaabkan uu kitaab yahay weeyaan alfaslu lwalu fasalka koobaad ashraad saacati saacadda qiyaama ashraada iyo calaamadaha ay leedahay ayuu fasal yahay weeyaan baabu ijmaali ashraati saacati saacadda qiyaama calaamadaha lagu garto oo duuduub ahaan looga sheekeeya ayuu baabkan u baabiyey ama loogu waramo weyaan imaamka wuxuu leeyahy xafidahullah undur waxaad egtaa bishaan liimaani bilyowmi alaakhir xadiidka sagaaliyo afartanaad eeg ayuu ku leeyahay xadiidka sagaaliyo afartanaad soo marnay eeg ayuu ku leey dib ayuu ku celinaya imaamka xafidahullah xadiidka afar iyo sagaashanaad oo baabkan ijmaalu ashraati saaca u horeeyo can anas maalik waxaa laga wariyey khaadimi rasuuli lah sal ll l slem waradia allahu lauxadianakum lawalahi baan ku hartay uxadianakum waan idiin sheekayn idiin sheekayni xadiian xadiid oo samictu aan ka maqlay min rasuulilahi sal la slm rsulka allaan ka maqlay ayaan idiin sheegi oo idiin sheegi laa yuxadiukum bihi axadun qofna usan idiin sheegayn oo hayri anigaanan ahayn cid kale oo xadiidkaa idiin sheegayso anigaan ahayn ayna jirin weyaan amaba raggii la maqlay ha geeriyoodana ama keligiis nabigeena ka maqlay sal la ala slm ha wuxuu leeyay anas bin malik samictu rasulah baan ka maqlay sal la slam yquul ina min ashraai saacati saacadda qiyaamo calaamadeeda ayuu ka mid ahaaday an yurfaca in la saromariyo oo la koryeelo alcilmu cilmiga cilmigii in dadkii laga dhex bixiyo oo khalqigii basharkii laga dhex qaado ayaa calaamadaha qiyaama ka mid ahaaday weyaan oo yaktura uu bata aljahlu jaahilnimada u bato weyaan ama jaahilnimada uu bato oo yaktura uu bata azina zinadan uu bato ama ay badato wayaura u bata shurbu lkhamri wayaktura nisaa haweenkan ay tiro bataan xataa yakuuna ilaa ay ka ahaato lihamsiina imra'atan kontan haweenay alqayim alwaaxidu hal ninoo u taagan oo arrimahooda maamulkooda u taagan ilaa ay xaalad halka ka gaarto dumarka ayaa badan doona raggan waa yaraan doona saasuu nabigeena cadayna sal alla ly slam idan calaamadaha iyaga ah inta badan way muuqdaan cilmigii inuu aad usi yaraanaa nabigeenna siduu sheegay sal allah alay waslem ina allaha laa yaqbid alcilma intizaacan yantazichu min alculamaa walaakin yaqbid alcilma biqabdi alculamaa ilaha subxana wa tacala cilmigan habeen sida loo jiifay in culimadii qalbigooda laga siiba ma ahane ilaahay subxana wa tacala cilmiga wuxuu ku qibdoodaa in raggii cilmiga xambaarsanaa culimmadii uu qibdoodo kadibna waxaa weeyaan dad juhaal baa issoo hari sanadkii miqaa caalim ahoo dhimato imsaa caalim oona soo baxdo cilmiga barata cilmiga aad buu usii yaraara culimadiina way sii baaba'ayaan marka taas waa qodobka koobaad kalena jaahilnimadii ayaa tiro badanaysa oo dadka haddii cilmiga meeshuu ka baxa jahliga diinta ayaa aad u badana aad u badana weeyaan waxaa sii badan ayadna badan doonta nabiga cadayna sal lla ly zinada ayaa aad u badan doonta zinada ay aad u badan doonta amradii khamradii ayaa aad loo cabi doona raggii ayaa yaraan doona dumarkii ayaa badnaan doona ilaa kontonkii dumar ah oo hal nin ku soo aado saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu alay waslem calaamadahaas marka calaamadihii qiyaamo in badanoo ka mid an waa ujeedaan waana la arkaa waa calaamaat saacati o ashraat saacati suqra calaamadaha saacadda qiyaamo laba qaybood waa alcalaamaat alkubraa aw ashraat saacati alkubraa wa ashraat saacati suqra calaamadaha saacadda qiyaam oo yaryar kuwaana ka mid ah inay faafto cilmiga uu yaraado zinada ay u tiro khamrada cabitaankeeda u tiro iyo wixii khamrada la midka qaadki iyo wixii la midka ay soo galayaan sidoo kale raggi inay yaraadaan dumarki inay aad u tiro bataan weeyaan arrinta ayada ah waa calaamadaha qiyaama oo yaryar oo in badanoo ka mid la arka weyaan in badanoo ka mid ahna noo iman insha allahu tacaala xadiid shan iyo can abi hurayrata waxaa laga wariy cbdiaman saqri dawsi qala wuxu yhi abi hurayra qaala nebi nabigan wuxu yidhi sal slm laa taquumu saacad saacad qiyaam ma dhacdo xataa yuqbada ilaa laga qibdoodo oo lala noqdo alcilmu cilmiga owa takura ay badato azalaazilu dhulgariirada ay tira bataan jabaan ayuu ka dhacay eraan ayuu ka dhacay sacuudi ayuu ka dhacay fulaan ayuu ka dhacay waad maqlaysaan marka zalaazisha mee mxuuaha sanad walba dhowr jer ayaa la maqlaa weeyaan wayataqarab zamaan zamankan uu si soo dhowaado ramadaanki hadda aan ka soo ama m nuski dhaaftay ramadaan shalay ayuu ahaa kii ka horey ayuu ahaa zamankii aad buu usii dhawaanaya qoraxdii markay soo baxaysa markaa ilahays waa isku waqti taqriiban marka taqaaro zamanka waa wax muuqata ninki shalay labaatan sana jira maanta afartan ayuu jira kii afartan jira lixdan ayuu jira wahaakada watadhara ay muuqato oy bannaanka timaad alfitanu fidnooyinka fidnada waa tiro badanta fitnata diin ha noqoto oo macaasidii iyo xumaantii ha noqoto amaba qatligii wix lamidka ha noqdo iyo wix lamidka weyaan fitantii aad u tiro badato wayakura alharju dilka wahuwa harjigana alqatlu waa dilka dilka weyaan saasuu nabigana cadayn sal slm xataa yaktura fiikum ilaa uu ka bato almaalu maalka oo dibna uu shumo maalka aad buu u badanaya qofkii shan iyo kun oo haystay ama toban kun oo haystay maanta u milin ayuu haystaa kii toban milin haysta boqol milin haysta haakada yacni maalka tirada ka bixi oo aad buu badanaya weyaan annaga aan ku isku qiyaasan ra-isli meeshay maraysay iyo maanta meeshay marayso aad ay u kala duwanta weyaan xadiidka lix can cawfi maalik waxaa la wariyey alashjici weyaan qaal wuxuu yihi cawfi maalik ataytu nabiya nabigan u yimid sal slm fii qaswati tabuka duulaanka tabuka oo taqaanaan oo jeysh alcusra ama qaswat alcusra loo yaqaanay oo rag badan oo saxaabada lagu imtixaamay saddexdin ay ugu khatarsanayeen kacbi maalik labadii saaxib duulaankaas ayaan waxaa weeyaan nabigu yimid sal alla alay slam wa huwa nabigeen fii qubatin qubad iyo teendho uu ku jira oo min adamin magad iyo harag samaysan fa qaal wuxuu yidhi ucdud waxaad tirisaa sittan lix calaama bayna yaday saacati saacadda qyaam intayna dhicin ka hore lix calaama tirso weyaan qabso kow laba saddex afar shan lix saa u tirso weyaan tan koobaad mawti aniga geeridayda dhammaan waxaan ku jirnaa calaamaad saacati suqra kuwa yaryaraa ayaan ku jirnaa weyaan mawti geeridayda weyaan nebi maxamed sal slm oo kun iyo afar boqol iyo ziyaado sano ka hor geeriyooday dhimashadiisii calaamadaha qiyamay ka mid tahay weyaan uma intaa kadibna fatxu bayt lmaqdis bayt lmaqdis in la furto uma intaa kadib fatxu beyt maqdis beyt maqdis waxaa asna ku xigay sayd cumar kadib salaxdiin ayaa ku xigay mxuu ahaa asna furitaankii labaad haddana mxuu aha gacantii ayuu dib ugu noqday nimankii imtixaanka ahaa uma intaa kadib fatxu beyt maqdis beyt maqdis waxaa weeyaan in la furto uma intaa kadib mawtaanun mawtaanun calaa wasni bulaanun saas weeyaan mawtaanun almowt اlkaiir waa mowtka aad u badan iyo geeri aad u tiro badan oo yahudu fiikum adinka idin qaban doona oo idinku dhici doona ka qucaasi ka qucaasi alghanami ariga xanuunka ku dhaca oo qucaaska loo yaqaano oo neefka ariga hadduu ku dhaca isla meesha ayada ah ood ugu dhacay nafta ka qaadi waxaa weeyaan qucaaskaas oo kale xanuunkaas noocaas oo arig ku dhaco kale xanuun noocaas oo idinku dhaco hal mar dad badan ay u halaagsamaana isna tirsa oo xisaabsa weeyaan uma intaa kadibna istifaadat lmaal maalkii inuu shuma xataa yucطaa ilaa laga siiya arajulu ninka ama qofka laga siiya miata diinaarin boqol diinaar oo dahab ah fayadalu kadibna u ahaada saakhian mid caraysan mid caraysan xilliga nabigana sal lla ly slm qofka halka diinaar helo waa nin dhaqaalo badan ayuu ahaan jiray qof baa muxuu aha boqol diinaar inta la siiyo kadibna soo istaago waxaan xageed iigu dhiibaysaa oo arrintii ka xanaaqi maalkisa u tira batay awgeed ayuu nabigeena cadayna sal slam uma intaa kadibna fitnatun fitna oo laa yabqa uusan haraynin beytun guri oo min alcarabi guryaha carbeed ka mid a ilaa dakhalathu way gelaysaa fitnada ayada weyaan fitna imtixaan ah ayaa imaan doonta fitnanta waa tiro badanta marka xitaa waxyaabahan diishashkan iyo balaayadan iyo macaasidan iyo munkaraadkan iyo waxyaabahan guryaha wada galay way noqon kartaa laftirkeeda iyo wax kaloo ka duwanba uma intaa kadib hudnatun heshiis amaba xabadjoojin oo takuun ahaata baynakum dhexdiina iyo wa nimankan reer yurub oo muxuu ahaa cadaanka ah iyo adinka dhexdiinna waxaa weeyaan hudna iyo xabadjoojin in dhex mari doonto fayaqdiruuna markaasay ballanburyo samaynaan oo ballanta ay ka baxayaan fayaatuunakum waxay idinla imaanayaan taxta amaaniina haayatan toddobaatan eh, calan ama toddobaatan kooxood ama guuta ayaga oo waxaa weeyaan wata ay idin imaan doonaan taxta kulli haayatin guuto kasta iyo calan kasta hoostiisa waxaa ahaatay itna cashara alfan toban iyo labo kun oo ciidan ay wataan markaas ayay mxuu ahaa idinku ballanfuri doonaanoo saasay idin soo weerari doonaan ayuu nabigeena cadayna sal alla alay slam calaamadahaasoo dhan waa calaamadaha qiyaamada eh, oo yaryar nabigeenana uu sheegay sal alla alay inteeda badanna aan aragnay ama soo martay weyaan tarikha islaamka xadiidka todoba-iyo sagaashanaad abi hurayrata waxaa lagu radi taala anu arda can inabi nabigen wuxu ku yiri sal l slam qal nabigeena wuxuu yidhi baadiruu marka eh, calaamadahaas qiyaamada oo yaryar oo la sheegay maxay keensanayaan marka waxay keensanayaan haddii marba qofka calaamadahaas u arko in acmaashiisa uu badsado inuu e, khayrkii badsado inuu salaada iyo soonka iyo khayrkii aad u badsado in alla dhawaashada uu badsado towbada inuu badsado ood alla u dhawaada subxaana wa tacaala qiyaamadii soo dhawaatay inuu u diyaargaroobo ayay keensana weyaan can abi hurayrat waxaa lg radi taala anu arda cabdiraxmaan sakhri dawsi raawiyat alislaam can nebi wuxu ka wari sal slam qaal nabigeena wuxuu yidhi baadiruu war la degdegay bilacmaali acmaasha degdega sittan lix kala degdega weeyaan sittin lix ka hore acmaasha la degdega dajaal masiixu dajaal oo nabigeena sal allah alay slam uu leeyahay maalinta ilaahay uu khalqay khalqiga ilaa qiyaamada saaca ay ka dhacdo fitno ka weyn dajaal ilaahay ma u umin waatu uu nabigeena cadayna sala allahu aleyh ali waslem iwadukhaana waa noo imaan doona dajaal insha allahu tacala kitab alfitr ayuu nooga imaan doonaa isagoo mufasal ah iwadukhaan iyo waxaa weya qiiqa dukaankaas marka culimada tafsiirkiisa waa kula duwan yihiin laakiin qiiq imaan doona oo dadka indhaha ka geli doona oo shari doona weyaan wa daabat lardi iyo arladii daabada ka soo baxaysa dhulka waidaa waqaca alqowlu calayhim akhrajnaa lahum daabata min alardi tukalimuhum ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun daaba soo baxaysa oo dadka shabad iyo la dhacaysa moori la dhacaysa ayaa soo bixi doonta daabadaas ayadana waa daabat lardi marka amaash waxaan galnay marka fitantii amaba calaamaadka weyn ayaan galna weyaan alkubra addajaal dajaal iyo dukaan qiiqi iyo daabat lardi daabat alardi daabada arada weyaan wa uluuca shamsi min maqribiha qoraxda dhanka u dhacaysa oy ka soo baxda wa amru lcaamati iyo qiyaamadii weyneyd iyo wakhawysat axadikum iyo midkiin tangoonidi geeridi weyaan caamati amru lcaama waa qiyaamadii weyneyd iyo khawaysati axadikumna waa qofkii markuu geeriyoodo idaa maata alinsaanu qaamat qiyaamatuhu qofku markuu geeriyoodo qiyaamadiisi way kacday weyaan xadiidka sideed iyo sagaashanaad can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu taala anuma qal abdillahi bn camr xafidtu waxaan ka xifdiyey min rasul rasulka alle waxaan ka xifdiyey sal allah alay slam xadiidan baan ka xifdiyey lam ansahu aan hilmaamin bacdu weli aanan hilmaamin samictu rasuulah baan ka maqlay sal slm yquul isagoo leh ina awala alaayaati calaamadaha tan u horeyso khuruujan xagga bixitaanka tuluucu shamsi qoraxda kasoo bixitaankeeda way maqribi arrinkaa udhacayso wa khuruuji daabati iyo daabadii soo baxaysay cala naas kusoo baxaysay oo oh, soo baxaysa duxan xilli barqina soo baxaysay wa ayuhumaa midkoodii midkoodii labadan midka ka mid ahoo maa kaanat ay ahaato qabla saaxibatiha ayada horteed ay ahaato falukhra tankalna calaa iriha iyaday ka dambaysa hadii ay qoraxdii soo hormarta daabadii ayaa ku xigta haddii daabadii ay soo hormartana qoraxdii ayaa ku xigta saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waaalih wasalam marka calaamadaas qiyaamada weyn ayuu nabigeen halkaa noogu sheegay xadiidka sagaashan iyo sagaalaad can xudayfata ibni saydin alkhifaari waxaa laga wariyey radia allahu taala arda qala wuxuu yihi xudayfa ialaca anabiyu nabigeenna ayaa na soo eegay calayna annaga na soo eegay ama nagu soo baxay wanaxnu annaga natadaakaru aan wax isu meerinayno oon wax isu xusuusinayno diintii alla wax isu sheegayno weyaan faqala wuxuu yidhi maa tadaakaruun maxaad isu sheegaysaan ood xusuusinaysaan qaala waxay yidhahdeen nadkur waxaan sheegaynaa asaacad saacadda qiyaama iyo dhicitaankeeda iyo wakhtigeeda iyo calaamadeeda aan ka sheekaynayna qaal wuxuu yidhi iyada qiyaamada lan taquuma ma dhici doonta xataa tarawna ilaa aad ka aragtaan qablaha horteed cashra aayaatin toban calaamada fadakara nabigan wuxuu sheegay sala allahu caleyh wali waslem addukhaana qiiqa iyo wadajaala dajaal iyo wadaabata gaadiidkii ama wadaabadii soo baxaysay waa xayawaan soo bixi wa tuluuca ashamsi qoraxda kasoo bixitaankeeda maqriba dhanka udhacaysa ay ka soo baxda iyo wa nusuula ciisa maryam nabi ciise oo ina maryam ahaa calayhi waala nabi salaatu wasalaam soo bixitaankiisa wayajuuja wamajuuj juuj iyo majuuj wahalaaثata khusuufin iyo saddex qorax madoobaasho amaba dayax madoobaasho cafwan wahalaaثata khusuufin iyo waxaa weyaan saddex dhulgooya oo dhulka lala gooyo weyaan khusuufki qoraxda amaba dayax ma ahane waa waxaa weyaan dhulki goyntiisii iyo wahalaaثata khusuufin iyo saddex dhulgooya khasfun dhulgooya oo bilmashriqi dhanka qorax ka soo bax aggeed ka dhulgooyo oo bilmaqribi dhanka qoraxudha xaggeed ka dhaca iyo khasfun dhulgooyo oo ka dhacda bijaziirati alcarabi mxuu ahaa reer carbeed jasiiradooda loo yaqaano oo xarameynka iyo muxuu ahaa ku hareeraysan taqriiban ilaa muxuuaha yemantaas ilaa khaliijka iyo waddankaasa laisku yidhahdaa jaziirat alcarab ee ka dhici doona weeyaan wa aakhiru dalika intaa waxaa u dambayn doona naarun dab oo takhruj ka soo bixi doonto min alyemani yeman ka soo bixi doonto tadrudu naas u ceyrinaysa oo u kaxaynaysa ilaa maxsharihim maxsharkooda ard shaam xaggeed ayay u kaxaynaysaa weyaan ard almaxshar ayuu nabigeena ku sheegay sal sl xadid kale xadiidka boqolaad alxamdu lilah can cilbaa waxaa la wari asulamiy radia allahu tacala arda min ahli madiina ayuu ahaa saxaabigaas axaadiid yar hal ama laba xadiid ayaa mxuua laga hayaa qaala wuxuu yidhi qaala rasul rasul wuxuu yidhi sal slem laa taquumu saacatu saacadda qiyaama dhici doonta ilaa calaa xuthaalati annaas dadka kuwada buushada ah ama baalka ah mooyane kuwa kale qiyaamada kuma dulacdo saasuu nabigeena cadayna sal ll slm xutaalada waxaa la yidhaha alradiiu min kulli shay shay kasta wax liidan oon macnaha lahayn ayaa xutaalo loo yaqaanaa dadka kuwa u liidan oo rag muxuu ekayaalka ah, ah, iyo dumar ekayaalkaoon qiimaha lahayn kuwaas ay qiyaamada kudulec doontaa waa dad gaala ah weyaan siduu nabigeena caday sala allahu calayhi waaalihi wasalem qiyaamada ma dhacaysa ilaa adduunka laga waayo qof yidhahda allah allah siduu nabigeena caday sala allahu calayhi waali waslem xadiidka boqol iyo koobaad can cabdilahi bn camr caasi radi allahu taala anhuma qal abdilahi bin camr samictu rasul lah rsulka allan ka maqlay sal slm yquul isagoo leh ina awala alaayaati calaamadaha qiyaamada tan u horeeya khuruujan xagga soo bixitaanka uluucu shamsi qoraxda ka soo bixitaankeeda way min maqribi dhanka u dhacayso wa khuruuju daabati iyo daabadii duxan xili barqin ah soo bixitaan ay soo bixaysa weyaan fa ayatuhumaa labadoodii midoodii kaanat ahaatay qabla saaxibatiha ti kale ayaa calaa aariha ayada ka dambayso oo ku xigta wey markiiba daba joogta waa daabadii iyo iyo qoraxdii mxuu ahaa ka soo baxayso dhanka u dhacayso uma intaa kadib qaala cabdulahi wuxuu yidhi bn camr wa kaana cabdulahi wuxuu ahaa yaqra'u lkutub kutubihii hore ayuu akhrin jiray kutubihii hore waa ya altawraat walinjiil kutubahaas ayuu mxuu ahaa cilmi u lahaa saxaabadii wuxuu ka mid ahaa cbdullahi bn camr caasi radi allahu anhuma Eh, ahlu kitaabka iyo cabdulahi bn cabaas iyo ragga ahlu kitaabka tubahooda israailiyaadka wax loo yaqaan akhrin jiray ayuu ka mid ahaa radi allahu marka cabdulahi bn camr bn caasi ayaa wuxuu leey uma qaala cbdulahi wuxuu yidhi kaanu cabdulahi yaqra'u mid ahriya alkutuba kutubihii hore mid ahriya oo cilmi ayuu ahaaye wa adunnu waxaan u malayna ayuu yidhi cbdullahi bn camr bn caasi labadooda tan u horaysa khuruujan xagga soo bixitaanka daabadi iyo qorax soo bixitaanka weeyaane uluuc ashamsi qoraxda kasoo bixitaankeeda min maqriba dhanka udhacaysa kasoo baxday weyaan wadaalika maxaa yeelay annahaa iyadan kulamaa goor alla goortii harabat ay dhacda qoraxda mar kastoy dhacda hadda siday nooga dhacdoo kale atat waxay tegaysaa taxta alcarshi carshiga alle hoostiisa ay tegaysaa siday ku tegi annagama naqan say usoo bixi intay ka soo bixi baabkaas baaba naqaan miya maxay la eg tahay say tahay abadan waxaan fahmi karna maaha marka fasajadat kadibna waa sujuudi annaga hadda taxta alcarshi sooma nihin ya samada soo taxta alcarshi maaha marka inay hoosteeda ay ku dhegto carshiga laazim maaha sida ay u ahaanayso ilahay baa ogsan subxana wa tacaala carshiga alle hoostiisa ayay tegaysaa oo fasajadat kadibna way sujuudaysaa se u sujuudi wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum shay kasta wuu tasbiixsanaya laakiin tasbiixdiis miyaan waa maya weeyaan uma intaa kadib qaala cabdulahi wuuu radia allahu taala arda wa kaana waxaad yaqra'u lkutuba kutubaha mid akhriye waadanu waxaan malaynaa uulahatan u horay khuruuja xagga soo bixitaanka tuluuca shamsi qoraxda ka soo bixitaankeeda maqribi arrinka udhacaysa ka soo baxda weeyaane wadalika maxaa yeele annaha iyada kulamaa goor al goortii qarabat ay dhacda atat waxay tima tagtaa taxta alcarshi carshigaa lhoostiisa ayay tagtaa oo fasajadat way sujuuddaa mar kastoo qoraxda dhacdaba carshigaa lhoostiisa ay tagtaa way sujuuddaa wasta'danat idin bay qaadataa fi rujuuci soo noqodkan idin bay alle ka qaadataa subxaana wa tacala ilaah uma noqdaa ileeda fa udina laha markaasaa loo idmaa fi rujuc inay laabato oy mar labaad soo baxdo dhankii ay ka soo bixi jirta ka soo baxda xataa idaa badaa goorta ay muxuu ahay ay caddaato amaba xilliga aad alla xukuma lilaahi alla an taluca inay ka dhalato mimaribi ay ka soo dhalato min maqribiha dhanka udhacaysa markuu ilaahay subxaana wa tacaala qadaro ood arrinta ayada muxuu ahay ay wakhtigeeda la gaaro facalat way falaysaa kamaa kaana tafcalu siay fali jirtay meeshay tegaysaa carshiga hostiisa waa sujuudi alla fasax weydiisani o facalat way falaysaa kamaa facalat kamaa kaanat siday ahayd tafcalu mid fasha atat waxay imaanaysaa taxta alcarshi carshiga hostiisa oo fasajat way sujuudaysaa fasta'danat fi rujuuci markaasaa kadibna ay idin qaadanaysa inay u noqoto meeshay ka bixi jirtay falam yuradda calayha shayun shayna looma jawaabo marka wax jawaabaho la siiya marka lama arko weyaan uma intaa kadib tastadinu waa idin qaadanaysaa fi rujuuc inay mxu laabato falaa yuradu calayha shayun shayna looma jawaabo wax jawaab lama siiyo uma intaa kadib tastadin waa idin qaadataa falaa yuradu calayha shayun shayna marka jawaab lama siiyo xataa idaa dahaba goorta uu taga min alleyl habeenkii maa shaa allahu alla intuu doono yadhaba inuu taga ow carafat ay garata marka qoraxdii annahu shaniya in udina laha hadii loo idma fi rujuuci laabasha lam tudrik inaynan haleeli karin almashriqa qorax kasoo bixin ay karin xilligii la rabay an ku haleeli karin qaalat way dhawaaqaysa marka waxay leedahay qoraxdii rabbi yaa rabbi rabbiyow maa abcad almashriqa qorax ka soo bax maxaa fognaan badnaysii oo fogaan badana waa meel aad u fog weyaan mallii binaasi dadka muxuu ahaa seen yeeli dadkaan usoo bixi jiro y sugaay seen yeeli xataa idaa saara markuu ahaado intaas calcalkay wadaa xataa idaa saara goortuu ahaado alufuqu jihada kaannahu tawqun mid la duubay oo kale markuu ahaado istadanat waay jihadii ayaa waxay noqonaysaa ay ka soo bixi jirtay mid muxuu ahaa kooban mid kooban ayuu ayuu noqdaa markaasay fasax qaadanaysaa inay laabato fa yuqaalu laha waxaa loo yidhahdaa min makaaniki fatlucii booska hadda aad joogta ood ku sujuuday ood shali muxuu ahaa maqribka timid halkan ka soo bax ayuu rabbi dhahaa subxaanahu wa tacaala allah mustacaan fa alacat markaasay usoo baxda cala naasi dadka min maqribiha dhanka muxuu dhacaysa kaga soo baxda uma intaa kadib tala nabigeena tala wuxuu akhriy cabdulahi cabdulahi bn camr caasi hadi aayat ayadan ayuu akhriyey yowma tati yowma yaأtii bacdu aayaati rabbik laa yanfacu nafsa iimaanuha lam takun aamanat min qabl wkasabat fii iimaaniha khayra yowma maanin yaati uu imaani doona bacdu aayaati rabbik rabbiga aayadihiisa qeyb ka mid a imaan doonaan ama a imaan doonta laa yanfacu wax uma tara nafsan naf iimaanuha alla rumaynteeda wax uma tara lam takun laa yanfacu ma anfaca nafsa naf iimaanuha iimaankeeda lam takun aanan ahayn aamanad mid rumaysa min qabli horaan iimaan horaan ay la imaanin oo hadda iimaan cusub ah waxbuu mataray weeyaan aw kasabat amaba iimaan ay la imaaday laakiin ay ku shaqaysanin ma garad fii iimaaniha iimaankeeda khayran khayr ay ku shaqaysanina maalinta id wax uma taro waa maalin towbada aan la aqbalaynin weeyaan marba haddii qoraxda halka ay ka soo baxda albaabka towbada waxaa markay nafta halkan gaarto oy qarac nafta tiraha markaana waxaa weyan iimaanka waxba taro inta ka horraysa lakiin ilahi subxana watacala wa ka toobqala qofka tooba keeno xadiidkaas dambe ama xadiidkan waxaa weri alimaam axmed ibn xambal fii musnadii ayuu ku soo saaray sanadkiisana waxaa weeyaan saxiixun calaa sharti shaykhayn shardiga ay imaam albukhaari iyo muslim ay ku saxiixyaan axaadiidta ayuu ku sugan yahay xadiidkaas ama uu ku ansaxay xadiidka boqol iyo labaad can abi hurayrata radi allahu taala arda cabdiraman dawsi qala hurayra qaala rasul rasulk al wuxuu yidhi sal slm laa taquuma saacad saacadda qiyam ma dhici doonto qaala rasul rasulk al wuxu yidhi sal slm laa taquuma saacad saacadda qiyam ma dhici doonta xataa yumtara annaasu dadka ilaa laga roobaysiiyo oo roob laga siiyo mataran roob laa tukinu aynan asturaynin oy difaaci karin minhu xaggiisa buyuuti almadari guryaha dhoobada ka samaysan ay waxba ka tari doonin weyaan oy muxuu aha celin tukinu minhu aynan wax ka tari doonin ilaa buyuuta guryaha timaha ka samaysan amaba cawskii wax lamid ka samaysan mooyaane guryo kale waxay ka tari doonin ayaa imaan doona weyaan noociisa allahu aclam waxaa weyaan calaamadaha qiyaamada ka tahay xadiidkaasna waxaa soo saaray alimaam axmed wuxuuna eh, muxaqiqa yihi isnaaduhu saxiixun calaa shardi muslim xadiidka boqol iyo saddexaad can cabdillahi bn camr caasi radi allahu taala an waa xadis daciifa qaala qaala rasul rasulk al wuxuu yidhi ayuu muxuu ahaa la wariyaa alaayaatu calaamadaha kharazaatun waa jawaahir iyo tasbax kale manduumaatun la taxay fii silkin xereg lagu taxay oo isku mxuu aha isku toosan lagu taxay weeyaan fain yuqطac asilku xereg haddii la gooyo u go-o yatbac bacduha barkood barka kale u raaca tusbax haddii gooyo dhammaan way suda raacaya soomahan saasoo kale ayuu ku tilmaamay laakiin xadiidka sanadkiisa waa daciif axaadiid kale oo macnahaas cabiraysa ayaan soo marno saxiixa oo xadiidkii hadda mid ahaa midkood soo baxtii kale calaa aariha aw calaa iriha waa tii haddaan soo marin oo nabigan usaa yidhi calayhi salaatu wasalam xadidka boqol iyo afaraad canhu waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi canhu cabdilahi bn camr caasi qala wuxu yhi cbdilahi bn camr caas qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal l slm laa taquumu saacad saacadda qiyaama dhici doonta xataa tatasaafaduu ilaa aad iskaga kortaan isku fuushaan fi ariiqi jidka tasaafud alxamiiri dameerahaasa isu fulaan oo kale si ilaa aad iskaga fuushaan oo bini aadamka saa iskaga fuulaan qiyaamada ma dhici doonta way ciyaadan bilah qultu waxaan idhi ina daka la kaa'in arinkaas miyuu ahaan doonaa nabi allow qaala wuxuu yidhi nacam ha layakuunanna wuu ahaan doonaa uu ahaan doonaa uu ahaan doonaa weeyaan saas ayuu nabigan caddaynaa sala allahu caleyh wali wasalam oo maanta soomaadan arkin jaamacadaha qaarkood oo hadda dalkaan ajoogna ku yeela gabdhihii wiilash waxay ku samaynaan soomaadan arkin dadka taga jaamacadaha in halkaas ay wiilii gabar isku dhegan yihiin oo wax u dhiman maanta in un galmadii muxuu ahaa labadii xibintaran laysla aadamo in wax kalo u dhiman aynay jirin halkaanay ka dhacaysaa meelaha qaar waxaa weyaan meelaha beeraha iyo xeebaha iyo ay ka dhacaan tasaafudku waaba taagan yahay wax badanoo dhiman ayaa iska yarba weyaan waana lagu sii socdaa isnaadu ai xadiidkan ah, ibn xabaan fii saxiix ayuu kusoo saaray sanadkiisana waa saxiix weeyaan xadiidka boqol iyo shanaad can khaarijata ibn salt alburjumi waxaa laga wariyey burjami waxaa laga wariyey radia allahu tacala anhu ardah aw raximahu qaala wuxuu yidhi dahaltu waxaan u galay dakhaltu waan galay maca cabdilaahi cabdilaahi cabdillahi hadii la ilaaqa aliba wuxuu ku dhacaya ibn mascuud radi alah ta arda dahaltu waan galay ma cabdilahi almasjid ayaan galay faida alqowmu dadkooba iyadoo rukuucun rukucsan yihiin masaajidka markaan galay dadkii oo rukucsan ayaan muxuu la kulannay famara rajulu nin baa soo marayo fasalama calayhi cabdulaahi ayuu salaamay faqaala cabdulaahi wuxuu yidhi sadaqa allahu warasuuluhu alle rasuulkiis run bay sheegeen sadaqa allahu alla inuu run sheegay warasuuluhu rasuulkiisa run ayuu sheegay weyaan uma intaa kadib wasala wuxuu gaaray cabdullahi ah, bin mascuud ila safi safka ayuu gaaray falama faraqa markuu salaada ka baxay sa'altuhu can qowlihi qowlku u yidhi sadaqa allah warasuuluhudi ayaa wax ka weydiiyey sadaqa allah warasuuluh faqaala wuxuu yidhi inahu shaniye inahu inahu nabigeenna sala allahu calayhi waali wasalam inahu damiirka nabigeenu u noqona alai sl slam kaana wuxuu ahaada yaquul mid yidhahdo laa taquuma saacatu saacad qiyaama dhici doonta xataa tutakhada ilaa laga yeesho almasaajidu masaajida turuqan jidad la maro oo lasii dhemaro lasoo dhemaro jid caadi oo la maro ilaa laga yeesho weyaan o xataa yusalima arajulu qofkana ilaa uu ka salaamo cala rajul ninka bilmacrifati aqoon uu leeyahay qofka haduusan qofka aqooni uusan salaamin mar waxay u dhacday xaramka berigii soomaalida ay taqriiban aadka ugu yeered xaramka ayaa dhankan baab asalaam soomaalidana aad hadda waa lisku habeeyo guruubyaa loo sameeyo muxua meel fiican baa inta un laga soo qaato lacag laga soo qaata lagu soo daadan jiray jiddo iyo meelahaas markaasaa ahaa bulaacadaha iyo bannaanada iyo yacni meelo iska imtixaanay soomaalida iska daadsanaan jirtay marka xilliga isaga ah, ayaa nin soomaali ah annagan ardayana jaamacadan joognaa waa jidbaysanahayo soomaali araggiisa ayaaba kuwa wax weyn salaam ayaan kula boodnay marka ninkii markaasu saas noo fiiriyo aad buu ula yaabay inaan salaano aad buu cajiibsaday inaan naqaana maaha moogta ayaamihii socotayno ahaydoo dadka aad qabiilka ilisu laynay marka waxaan kala jeeda qofka macrifaad uusan qof u lahayn inuu yaabsado ayaa dhacaysaba dhaqanka meesha uu ka imaadayna qof qofuusanuusan aqoonin qof qof uusan aqoon inuu salaama agtiisa waxaa weeye wax machuud maahayn oo la yaqaano waana waxaad annaga agteennaba hadda yeelo oo maanta qofka hadduusan qofka aqoonin inaad salaamo waxaa weeyaan waawaa dhib badnaani qofkii ilaahay intuu hanuuniyo ama iimaanku uu muxuu ahaa xoogaysto kadibna qof kastoo ka hor imaado salaamana qof walba saas usoo eegi warwadaadkan muxuu ahaa ma tuugsana oo tuugsi waxbaa muxuu aha dawa socd inu yihah laga yaabaaba allah almustacaan marna waxaa la dhihi jiray asalaamu magaalada nairobi ka bilaabatay oo dadka wadaadada oo muxuuah diintii sunnada nooleynaya ayaa baabkaas aad ugu badnaa ilaa magacooda uu ka noqdo assalaamu calaykum meeshay ka bilaabatay halkaan ay ahayd isli ataa tatajira sida ay noo sheegeen culimadeen waxataa tatajira almaratu haweenayd ilaa ay ahay ay la ganacsato ay ka ganacsadaan xataa tatajira ilaa ay ahay ka ganacsato almaratu i wa zawjuha ninkeeda labadaba ganacsi ay u yaacaan salaada gurigii lasoo banayn taas ayado xurmayna ummadda soomaaliyeed wkuiyada iyo isku noocaan filaya xataa taqlu ilaa ay kaqaali ka noqoto aad ay cirka ugu marta alkhaylu fardaha iyo wanisaau dumarka weeyaan uma intaa kadib tarhusu ay raqiista falaa taqlu ayna qaali noqonin ilaa yowmi qiyamati maalinta qiyama ila laga gaara cabdilaahi huwa ibnu mascuudin radia allahu tacala anhu arda xadiidkaasna waxaa weyaan alxaakim ayaa soo waana adiimaamdahab wuuu yii waa xadiis saxiix weeyaan marka qiyaamada calaamadaheeda yaryar ayay kuwaana ka mid yihiin marka ganacsigan haddu markii ragga isgarab yaacayaan ilmihii lasoo cidlayni calaamadaha qiyaamada ka mid yahay weeyaan ayb waa bannaan yihi ma bannaan lagama hadlaayo laakiin calaamadihii lagu garta qiyaamaha lagu garanaya ay ka mid tahay saasuu cadayna nabigeena sala allahu alay waslem xadiidkaana imaam dahabi wuxuu leeyahay waa xadiis saxiixa xadiista eeg ayuu leey imaamka mundur xadiidka boqol iyo lixaad waxaa kaloo eegta u ku leey xadiis saddex kun iyo lix boqol iyo saddexaad bishani naari alatii taxshuru nnaas naarta oo dadka ka kaxayn doonta cadan oo u kaxayn doonta ama yeman ka kaxayn doonta oo shaam u kaxayn doonta saasoo kale wuxuu kule eeg saddex boqol ama saddex kun laba boqol iyo sagaaliyo toddobaatanaad bishaani qurbi asaaca saacadda qiyaamo dhawaanta ay dhowdahay iqtarabat isaacatu inshaqa alqamar sidoo kale waxaad eegtaa kule hadii saddex kun afar boqol iyo laba bishaani dayaac alamaana ammaanada lumitaankeeda intaas waxaa weeyaan reference iyo eh, xaalo ayuu ku siinaya kuu diraya halkaas ayaa lagu diray oo dhankaas ka fiirsa ayaa lagu leeyahy kitaabka kitaabadiin waa la haystaa nacam baabu qitaali fiatayni laba kooxood dagaalka ay dagaalamaan ayuu baabkan u baab yahay dacwaahumaa sheegashadoodana waaxidatun ay mid tahay iyo waduhuuru dajaaliina beenaalayaalka waxaa weyaan bixitaanka ay soo baxayaan ayuu baabkan u baabya weyaan laba kooxood oo labadaba islaamnimo sheeganaan ama labadanaba mid walba inuu xaq u gargaaro uu sheegani dagaalka ay dagaalami doonaan ayuu baabkan u baab yahay xadiidka boqol iyo lixaad can abi hurayrata radi allahu taala anu can nabi nabigan wuxuu ku yidhi sal sl qal nabigan wuxuu yidhi laa taquumu saacatu saacad qiyaama dhici doonta xataa yaqtatila ilaa ay ka dagaalamaan fi'ataani laba kooxood ilaa ay ka dagaalamaan oo fa waxa waxaa ahaada baynahumaa dhexdooda waxaa ahaada maqtalatun islayn iyo muxuu ahaa dhimasho cadiimatun aad u weyn dacwaahumaa sheegashadoodana iyo waxay sheeganaan diintoodana waaxidatun waa mid iyo muxuu ahaa xaqu gargaaritaan walaa taquumu saacatu saacad qiyaama dhici doonta xataa yubcaa ilaa laga soo saara oy ka soo baxaan dajaaluuna dajaaliin beenaalayaal kadaabuuna beenaalayaal ah qariiba min alaaiina soddon u dhow kulluhum dhammaantood yazcumu wuxuu sheeganaa annahu rasuulula rasulka inuu yahay ayuu sheeganaa saas ayuu nabigan cadayy sala allah alay slam fiataantana culimada alxaafid ibni xajar fii fatxi albaari iyo keyrkii waxay leeyihiin waa dagaalkii dhex maray labada muxuu ahaa saxaabi alcadiimeyn sayid cali bn abi aalib radi allahu ta anu arda iyo sayid mucaawiya n sufyaan radi allahu ta anu arda labadooda dagaalka dhex maray oo mid walba ijtihaadka uu sheeganayay ama ijtihaadayey oo culimmadan ay leeyihiin wixii saxaabada dhexdooda maray faraha ayaa lagala baxaa tilka dimaaun salama allahu minha suyuufana fahanlaa taslamu minhu alsinatuna ta ayada dhiig daatay ayuu ahaa uu ka muxuuah badbaadiyey seefahanaga inay dhex galaan ood ilaahay gaarsiinin marka carabkaad inaad ka badbaadsato waa lagaba maarmaan kitaabka la calawaasim min alqawaasim ibn carabi almaliki kitaabkaas kitaabka yaroo halka mujalada ayaa qofkii baabka saxaabada wii dhexmaray inuu ka dhergar meel iska saara kitaabka yar oo latiifka intaan la eg akhrista weyaan ayaa ka anfici insha allahu tacala waayahay xadiidka boqol iyo todobaad can jaabir ibna samrat waxaa la wariyey radi allahu taala anu arda qaal xuljaamir samictu rasuula nabiga alla ka maqla sal sl qol isagoola ina bayna yaday saacati saacadda qiyaama horteeda waxaa ahaaday ina bayna yaday saacati saacadda qiyaama horteed kadaabiina kuwa beenaalayaal ayaa ahaaday weyaan kuwa beenaalayaala ah ayaa mxuu ah saacadda qiyaama horteed imaan doona oo nabinimo sheeganayaan hadda mid suudaan jooga soomaad arkin oo mar u beryahan mxua yutoobiyada io la soo oo waxaa weeyaan suurat maxay ahayd suurat daarfor ma maqasheen suurat daarfor daarforaad suurad ka dhigaya ood leey waa waxaa weeyaan intaad bisinka ku bilaaba oo haakada yacni waxaad la yaabaysa ayuu akhrinayaa adduunka beenaalayaalka aad tiro batin marka wax imtixaana wa sadaqa rasuulu llahi sal alla alay slam xadiidka boqol iyo sideedaad can thawbaana mawla rasuuli lah sal l slm qala wuxuu yidhi thawbaan qala rasul wuxu yih sal l slm laa taquumu saacad saacadda qiyaama dhici doonta xataa talxaqa ilaa ay ka haleeshay qabaa'ilu qabiilyaalo iyo qabaa'il oo min ummati ummadayda ka mid mushrikiina gaalada ay ka haleelaan oy gaalada ka mid noqdaan weeyaan reen diile ayaa ka mid reer diile waa reer diide qolyahan hadda meeshaan galbe muxuu ahaa waqooyiga kenya dhankan jira oo waxaa weeyaan marsabad ilaa inta udhexaysa ee agaarkeeda qolyaha degan waa soomaali muslimiin ay ahaayeen dhallinyaro eh, muxuu ahaa jiley ama xoolo jir ay ahaayeen riyay ka soo dhex baxeen halkaas ayay soo aadeen kadibna waxaa weeyaan qolyahan soo dhex markay yimaadeen kadibna waa lidinma guurina ilaa aad kitaabkiina gubtaan ood gaalowdaan iyagana mxuuah dumar iyo waxma wadanin sidii ay ku gaaloobeen maanta waad aragtaan waa gaalo qabaaisha soomaaliyed dhan qabiil fulan toos ay u yaqaanaan afkooda nuskiisa waa mxuu ahaa luqadda soomaliya ku hadlayaan meeshii ay kitaab ku gubeen ayaa macruuf oo la yaqaanaa marka waxaa weyaan qabaa'ilan ayaa islaamnimada ka bixi sidoo kale waxaa lamid meeshan la yidhaha malaawi qabaa'ilan oo muslimiin ayaa degnaan jiro hadda gaalada wada haleeleen oo gaaloobeen marka wax la koobi kara ma aha weyaan baabka aad buu badan yahay dad muslimiina ah oo gaalo haleelay oo muxuuha gaaloobay ma yara laa taquumu saacad saacad qiyaama dhici doonta xataa talxaqa ay ka haleesho qabaa'ilu qabiilyaala oo min ummati ummadaydi ka mid mushrikiina gaalada ay ka haleelaan weeyaan wa xataa yacbuduu ilaa ay ka caabudaan alawthaana asnaamta ay ka caabudaan wainahu shaniye sayakuunu waxa ahaan doona fii ummatii ummadayda alaaثuuna kadaabuuna soddon beenaalayaal ay ahaan doona sheegan doonaan weeyaan kulluhum dhammaantood yazcumu sheegan annahu nabiyun nabi wa ana anigoo nabi maxamed ahna haatamu nabiyin nabiyaashaan u dambeeya laa nabiya bacdi nabi iga dambeeya lama arko weyaan xadiidun saxiixun weyaan xadidkan waa xadiid saxiixa baabu kasrati alqatli dilka maxaa wey ashraada saacada saacadda qiyaama kuwa yaryara ayaan hadda ku jirnaa weyan waad arkaysaan horaana qaybaan soo marnay kuwa weyna aha baabu kasrati alqatli dilka badnaantiisa ayuu baabkan u baab inay calaamada qiyaama ay ka yihiin xadiidka boqol iyo sagaalaad can abi hurayrata taala anu arda qala hurayra qaala nebi nabigan wuxu yhi sal slem waladii alih baan ku naftayda biyadii gacantiis ay ku sugan tahay layatiyanna waxaa u imaan doona cala naas dadka waxa zaman laa yadri usan garanayn alqaatilu kan wax dilay ay shayin qatala wuxuu wax ku dili usan garanayn qof baa wax ku dili ma garanay abadan wuxuu ku dili ma garanay walaa yadri ma garanay almaqtuulu kan la dilina calaa ayi shayin wax lagu dilay ma garanay soo wax taagan maa marka nin inta wax qarxiyo kadibna dhowr kunoo qof deli ama dhowr boqoloo qof dili wuxuu ku dilay ma yaqaan wuxuu ku dilay ma yaqaan kii la dilayna kabuu iska casaysanayay dukaanbuu iska joogay madrasuu iskaga jiray masaajid iskaga jiray baabuur iska saarnaa wax lagu dili ma yaqaan marka waa iska macruuf wa xadiidka boqol iyo tobanaad wacanhu waxaa lagu abi hurera radi allahu taala arda ana rasula rasul sal slm qal nabigan wuxuu yidhi laa taquumu saaca saacadda qiyama dhec doonta xataa yaktura alharju ilaa dilka uu ka bata weyan harjiga qaalu waxay ma alharju harjiga muxuu aha ya rasul rsulka qalu wuxuu yhi alqatlu lqatlu waa dilka dilka weeyaan harjiga la sheega oo badan doona waa dilka ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayh waali waslem baabun khaliifatun waa nin khaliifa ah oo madaxa ah, oo yaqsimu lmaala maalka qaybin doona ayaa imaan doona walaa yacudu aanan tirinayn muxuua ah madaxa oo maalka muslimiinta u qaybi oonan tirinayn ayaa imaan doona calaamadaha qiyaamasna uu ka yahay can abi khudri waxaa la wariy boqol iyo toban wa ajaab bn cabdillahi waxaa la wariyey radia allahu tacala canhum jamiican qaala waxay yihahdeen qala rasul u sal slm yakunu fii akhiri zamani akhir zamanka waxaa ahaan doona khaliifatun madax ayaa ahaan doona oo khaliifa muslimiinta madax u noqon khalifat muslimiin yaqsimu maala maalka ayuu qaybin doonaa walaa yacudu mana tiran doona dadka ayuu iska siin doona maalka nin aad gacan furan muslimiinta muxuu ahaa deeqo oo wax badan siiya ayaa imaan doona ayuu nabigaan cadayna sala allahu aleh waslm rag badan ay soo mareen rag badan waa noo dhiban yihiin weyaan baabun manacat alciraaqu dirhamaha calaamadaha qiyaama waxaa ka mid ah dalka ciraaq loo yaqaano in waxaa weeyaan ay eh, diidi doonta jizyadii ayaa muxuu ahaa calaamadaha qiyaamo ka ah. nabigeena sala allahu calayhi waali zamankii u noolaa miyaa ciraaq la furtay waa su-aasha taaltaas waa maya zamanka lama furin waa ka laakiin nabigeena wuxuu caddaynaa sal l slm ciraaq in la furan doono waa calam min aclaam nubuwa tana ayaa laga manacatay nabigu tamnac maaha manacat maadaama arrinta xaqiiqoobaysa manacat ayuu nabigeena ka cabiray sal la alay slm way diiday in la qabsan doona oo jizye iyo kharaaj la saari doona oy muddo socon doonta kadibna waxaa weyaan arrinta ay dhammaan doonto ayaa waxaa weyaan ayuu nabigeena caddaynaa culimada laba ay ku fasiraan tan koobaad inay islaamaan oo jizyadii marka la saaro oo hadday islaamaan de waa laga qaadi tan labaadna waxaa weeyaan mancigaas waxaa keenaa in muslimiinta gacantooda ay ka baxdo oo gaalada gacantooda ay gasho kadibna haddii lagala wareega maxaaba laga qaada markaa weyaan baabu manacat iciraaqu ciraaq waxay diiday dirhamaha shilinkeeda way diiday xadiidka boqol iyo toban iyo labaad xadiidka boqol toban iyo labaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay cbdiraxmaan sakhi dawsi qala wuxu hi abu hurayra qaala rasul rasulka alla wuxu yiri sal l slam manacat alciraaq ciraaq waxay diiday dirhamaha shilinkeedii ayay diiday fidada ahaa wa qafiizahaa suuski amaba shaygi wax lagu amaba galaasdha amaba goojadha ama amaa ilaa dalika waxaa tiradaba way diiday oo w mxuuaha dahabna way diiday wax la beegana way diiday oo kharaajka ay diiday weyaan jizyadii wamanacat waay diiday ay diidi doontaa nabiga kala jeeda alai sl ama macnaha saas weyaan wamanacat ishaamu shaamna waxay diiday mudiyaha mudkeedii ayay diiday mudki waa taqaana waa kii taqaaneenoo waxaa weeye markii afarkii mud uu noqon doonay saaci uu noqon lagu bixinayey sakaatulfitrigii iwa diinaaraha diinaarkeedii dahabkaayna way diiday waa lacagta isticmaali jireen wamanacat misra wamanacat misru misrna waxay diiday masarna waxay diiday irdabaha irdabaha irdabkeeda ayadna waxaa weeyaan shayga wax ku cabiraayeen suuskii iyo wixii la midkahaa ay wax ku cabiraayeen irdabka la yidhahdaa iwa diinaaraha diinaarkeedana way diiday wacudtum waad soo laabateen haddii aad muslimiinta tihiin iyo carabtii min xayu badatum meeshaas ka bilowdeen ayaad ku soo laabateen wacudtum waa usoo laabateen min xayu badatum meeshaas mxuu ahaa min xayu badatum meeshaas ka bilowdeen ay usoo laabateen wacudtum waa usoo laabateen min xayu badatum meeshaas mxua ka bilaabateen yacni islaamnimadii ayaa qiilqiil geli doonta saas ayay kolley macnaha inteeda badan uu xambaarsan yahy weyaan shahida calaa dalika arrinkaa waxaa ku markhaati furay oo ka markhaati ah arrinta ayada laxmu abi hurayrata abi hurayre hilibkiisa iyo wadamuhu dhiiggiisa labadoo markhaati ay ka yihiin ayuu la jeeda wuxuu la jeeda aniga abu ayu leeyahy radi allahu tacala marka xadiidkan wuxuu caddaynaa in ciraaq iyo shaam iyo masr ay gacanta muslimiinta ka bixi doonta amaba ay dalal marka intaba mid la furay ma jirin ay dalal muslimiin noqon doonaano waxaa weeyaan jizye la-aan la dhigi doono maadaama ay islaameen sida haddaba ay muslim yihiin labadaba waa suuragal weyaan walcilmu cinda allah kan lalo jeedo ama labadan suuragal labadan waa suuragal in hadda ay muslimiin yihin gadaalnama ay gaalla wareegaan wax diida ma laha weyaan baabun rajulu nin oo yasuuqu naasa dadka ku kaxayn doona bicasaa ushiisa ayuu baabkan u baab yahay nin baa doona oo ummadda ay ka daba dhici doonto oo ummadda ka adkaan doona oo ummadda maamuli doona oo cid walba ay daba joogta xadiidkaas muxuu ahaa nabigeena sheegi doona calai slat ayaa marka uu baabaystay imaamka xafidahullah xadidka boqol toban iyo saddexaad can abi hurayrata radi allahu can nabi nabigena wuu ku sal sl qal wuxuu yidhi laa taquumu saacatu saacadda qiyaama dhici doonta xataa yakhruja ilaa uu ka soo baxa rajulu min qaxtaana reer qaxtaana carabta waxaa weeyaan kala baxdaa tamiim iyo iyo qaxtaan marka reer qaxtaan nin ilaa ad ka baxa oo yasuuqu naas dadka kaxeeya bicasaahu ushiisku kaxeeyo oo madax noqdo ummadda ay ka dambeeyaan weyaan ama xoog ku wado ama ummadda ha deecono wanaagiisa ha lagu baabu qibtati ahli qubuur dadka ahluqubuurta oo dhintay in la janto oo qofku u yidhaahdo aniga maan qabrigan qof ku jiro noqda fidnada imaanaysa awgeed ayuu baabkan u baab maanta qof qabri tamanina inuu qabrigaas galo karyoko iyo westland m maxay ahayd eh, midan kale oo kor ku taalla waxaa wey eh, langata ha langata iyo qubuurta ku jirta muslimiintan ku jiraan qofki inuu tamaniyo inuu qolyahaas ka noqdo maanta waa adag tahay maanta way adag tahay marka waxaa weeyaan masalada ayada ah, masalada ayada waxa weeyaan marka ku saabsan tamaniga waa adagta maanta nin walba wuxuu rabaa adduunkiisa inuu iska haysto xereerihiisa dhex jooga cumriga loo kordhiyo ayuu iska rabaa qof tamanina ma jira laakiin markay qiyaamada soo dhawaato dadka waxay tamanin doonaan oo ay jeclaan doonaan inay qubuurtaas ka mid noqdaan oo qofkan qabriga ku jiro booskii isaga ku jira fitnada dhacaysa alla u dhawaasho iyo alla muxuu ahaa jacayl iyo alla inaad la kulmo qofka uu tamanina ma ahane dhibka haysta iyo fitnada haysato ayaa ku qasbaysa weyaan xadiidka boqol iyo toban iyo afraad can abi hurayrata waxaa laga taala arda can nabi wuxuu ka wari sal slam qal nabigan wuxuu yidhi laa taquumu saacad saacad qiyaama dhici doonta xataa yamura arajulu qofka ilaa u ka mara biqabri rajuli qofka ama ninka qabrigiisa kadibna uu yidhahda yaa laytanii makaanahu shallaytadeeye booskiisa maan ahaado ilaa u ka yidhaah weeyaan xadiidka boqol toban iyo shanaad can mascuud waxa lg cbdullah bn mascuud athaqafi cabdullahi bn qala wuxu yidhi cbdullahi bn mascuud yaatii waxaa imaan doona cala nas dadka waxaa u imaan doona zamaanu zaman baa yati rajulu ninkuu imaan doona alqabra qabriga oo fayatajicu calayh qabriga ayuu ku dul saaanaya buurkii iyo qabriga dushiisa ayuu qofku dul saaxanay fayaquulu kadibna wuxuu dhihi yaa laytanii makaana saaxibihi qabrigan saaxiibkiisa booskiisa maan ahaado maa bihi xubu maa bihi xubu liqaai illaah maa bihi kuma sugna xubu liqaai illaahi alla la kulankiis jacayl u qabo kuma sugna ilaa limaa yaraa min shidati اlbalaa'i darnaanteeda aragtida arkaa darteed waxaan ahaynoo hayaan ayna jirin balaayada iyo imtixaanka iyo dhibaatada haysato darteed inuu kaga badbaado ayuu u tamananaya muxuuaha u jeclaanaya in booskaas u gala laakiin waxaa weyaan alla jacayl alla inaad la kulmo markiiba la janneeyo awraadata min riyaal janna loo furo tamanin atamanina kama ah weyaan balaayada haysato ayuu kaga badbaadi rabaa weyaan xadiidkaas alimaam xaakim ibnu sadrig ayuu kusoo saaray imaam dahabin wuxuu yidhi calaa shartihima bukhaari muslim shardigooda ayaa muxuu ahaa xadiidku kusugan yahay ayuu leeyahay raximahum اllahu jamiica baabu qitaali yahuud waturk yahuudda iyo turkiga dagaalanka lala dagaalama ayuu baabkan u baab yahay xadiidka boqol toban iyo lixaad can abi hurayrata waxaa laga radi allahu ta anu arda cbdirxman sakhi dowsi can rasulilah rsulka al sal slm wuxuu ka wariyey qaala inuu rasuulkeena yihi laa taquumu saacad salaad qiyama dhici doonta xataa tuqaatilu ilaa la dagaalantaan alyahuuda yahuuda xataa yaquula ilaa uu ka yihah alxajaru dhagaxi waraa'ahu alyahuudiyu gadaashiis uu yahuudiga ku dhabanayay ama uu ku muxuu ahaa dhuumanayay yaa muslim muslim hada kana yahuudiyu waa yahuudi waraya gadaashaya faqtulhu kaala dil saas ayuu nabigan cadayna sala allahu caleyh waali wasalam waxaa weyaan xadiidkan muttafaqun caleyh xadiidka boqol toban iyo toddobaad wacanhu waxaa lagu abi hurayra radi allahu taala anu arda qaala wuxuu yidhi qala rasul wuxu yiri sal slem laa taquumu saacad saacad qiyaama dhici doonta xataa tuqaatilu turka ilaa turki aad la dagaalantaan siqaara alacyuni indhaha yaryar xumra alwujuuhi wejigooda waxaa weyaan uu kaana wujuuhahum wajiyaalkooda almajaanu gaashaanka almuaqati ee la dubeeyey oo kale uu yahay walaa taquuma saacataquumu saacad saacad qiyaama dhici doonta xataa tuqaatilu ilaa aad kala dagaalantaan qowman qalo oo nicaaluhum kabahooda ashacru tima ay yihiin saas ayuu nabigaan cadayna sal alla slm turkiga marka laga hadlaa taqriiban waa turkigan hadda maanta oo khariidadan ku naqaana oo ordoqaan iyo tiimkiisa ay joogaan iyo ummadda ana taqaanaan taas bas ma ahane waxaa weyaan ummadahaas dhankaas jiray oo xataa tataarka soo geli karaan oo jawaani badan ayaa laga yaabaa eh, waana shakina ma lahano waa la furtay qustantiniya inkastoo xilliga iyaga ragga haystay atrak aynan ahayn oo niminkan ahaayeen romaanka ahaayeen niminkan romaanka ah asfarka ahaayeen weyaan marka calaamadaha qiyaama oo noocaas ayuu nabigeena cadayna sal lla ly oo dhici doona baabun taquumu saacad saacadda qiyaama ayaa dhici doonta waruumu reer galbeedka iyo muxuuha reer yurubna akaru dadka ay muxuua u badan yihiin dadkan cadaanka romaanka ayagoo dadka u badan khalqiga u badan ayay qiyaamada dhici doontaa weyaan xadiidka boqol toban i sideedaad can mustawrid alqurashi waxaa laga wariyey anahu isaga qaala wuxuu yihi raximah qaala wuxuu yihi cinda camr ibn caas wuxuu ku yidhi mustawrid alqurashi radi taala an arda mustawrid ayaa qaala wuxuu yihi cinda camr ibn caas camr ibn caas waa taqanaan waa saxaabigii jaliilka ahaa oo furay masr ayaa wuxuu ku yidhi samictu rasul rsulka ayaan ka maqlay yaquul isagoona taquumu saacad saacadda qiyaame ayaa dhici doonta waruumu ruumna akaru nnaas dadkaay u badan yihiin saasuu nabigan cala sal slm dadka maalinta qiyaamada ee dhacaysa ummadda dadka ugu badan reer ruum ayagoo ah ayay dheci doontaa weeyaan waaya fa qaala lahu camr camr bin casa wuxuu ku yidhi absir war hubsa maa taquul waxaad leedahay arrinka aad sheegayso hubsa oo ha ku degdegin saasuu ku yidhi maa samictu waxaan ka maqlay min rasul rasulka alan ka maqlay aan sheegun qaal wuxuu in qulta haddii aad tiri daalika arrinka asaga ood marba warkaad sheegtay ood nabigeena ka sheegtay calayhi salaa slaam ina fiihim ayaga gudahood ayuu ahaaday la khisaalan tilmaamo arbacan iyo afara afar arrimood oo fiicfiican ayaan ku aqaanaa weeyaan aniga ayaaba aqaan camrna saas ayuu dhihi innahum ayaga la axlamu nnaasi dadka ugu dulqaadka badan oo ugu sabirka badan weeyaan cinda fitnatin markay fitno dhacdo oo dagaal iyo fitna iyo mxuuah fawda iyo qajajac ay dhacdo waa dad dadka ugu degnaanta badan oo ugu dulqaadka badan kow tan labaadna waa asracuhum kuwa ugu degdeg badan wayaan ifaaqatan inay soo mxuu ahaay kabtaan kabasho bacda musiibatin markay musiibo ku dhacda kadib kabashada inay soo kabtaanna aad bay ugu degdeg badan yihin hadda dagaalkii labaad oo adduunku markuu dhacay oo dhowrka boqoloo milyan qof la dilay amaba mxuu ahaa intaasoo milyan la dilay oo dalalkoodii la wada burburiyey maxay ka qaadeen reer yurub waxay ka qaadeen horumar waxay ka qaadeen warshadayn waxay ka qaadeen technology aanan weligood ayna xataa kury inay garan wa asracuhum ifaaqatan bacda musiiba inta badanna dagaalka mee meeluu ka dhacay goboladooda iyo dalkooda ayuu ahaa waayahay wa awshakuhum waa ku uga dhawaanta badan karatan noqosho bacda fara markay cararaan kadib waa dhurwaagoo kale markay caraa markiiba waa la burin soo noqonaya haakada dad mxu ah, quusta ma ahan dad quusta ma ahan weyaan kow tan afaraadna wa khayruhum dadka kuwa khayrka badan waa ugu wanaaga badana miskiinin qof miskiina ah iyo wayatiimin agoon iyo wadaciifin mid tabardan hadda waad ay abaaraha markay dhacaan abaaraha iyo marka la qaxootiyoobe iyo ma yahuud socotaad aragtaan waxaad arkaysaan yurubta yaacaysa waxay yaacod aragtaan o hay-adaan yaacayaan waa ayagi weyaan marka miskiin iyo yatiim iyo daciif inay u gargaaraanna waa kuwa mxua ugu khayrka badan saas ayuu yihi camr bn caas radi allahu anu arda kadibna wuxuu leey khaamisatun mid shanaad oo xasanatun wanaag badan jamiilatun weliba qurux badan ay leeyihiin oon kugu shanaynaya taa maxay tahay wa amnacuhum waa ku ugu reebitaan badan min dulmi muluuki boqorada inay wax dulmiyaan waa kuwa ugu reebitaan badan ya hadda bal madaxdooda eega mid madax ayaa muxuu ahaa wax samayni waxaa lagu qasbi inu iscailo soo wa amnacahum wa xilligaas kun iyo afar boqol oo sano ka hore ayaa wuxuu leeyahay wa amnacuhum min dulmi lmuluk wuxuu ka yaqaanin weliba dagaalo ayuu la galay oo masar raggii uu ka furtay ood masar ka qabsaday rumaanay ahaayeen ninka la yihahdo muxuu camr ah, cas radi allahu arda aad buu marka sifaadkaas noocaas ay leeyihiin ayuu cabdillahi ninka la yihado camr bn cas leeyahay radia allahu anhu arda baabu cibaadati hayr illah heyrka all muxuu ah la caabudo ayuu baabkan u in ay arintaa dhici doonto calaamadaha qiyam waxaa dadka muslimiinta inay dad dib u gaaloobaan ayaa ka mid a ah weyaan xadiidka boqol hurayrata xalwi radi allah arda ana rasuula rasulka al sal l slm qaal nabigan wuxuu yidhi laa taquumu tatariba ilaa iska baraanbarto oo iska iskaga garacanto aliyaatu nisaau dawsin qabiilka daws layiado abu hureyre ka dhashay radi allahu taala arda dumarkooda biryahooda iyo biryadooda ay iskaga garacanto calaa dilkhalasati sanamka loo yaqaano dilkhalasa markay orda qof markuu ordade oodna buuran yahay waa muxuuaha biryihiisu waa isgaraacayaan ilaa dumarki si muxuu aha ugu dawaafayaan ay u caabudayaan dalkhalaso ay biryahooda iska garaacaan qiyaamada ma dhacaysa ayuu nabigeena cadayna sala allah alay slam dawsna waa hdi dawsan wa ati bihim waatii nabigu u yihi oo aqbalay nabigan muxuu ahaa xilligiisa ay soo islaameen soomahan ilaa ay daws ka gaaloobaan oy dalkhalasi ay caabudi jireen ay dib kaga ka caabudaan oy dawaaf kaga sameeyaan qiyaamada ma dhacaysa ayuu nabigeena cadayna sal allah wadulkhalasati dalkhalasadana daaqiyatu dawsin daws sanamkeedii weeyaan sanamkii ree dawswa allatii kaasoo taasoo kaanuu ahayn yacbuduuna kuwa caabuda isaga filjaahiliya jaahiliga ay caabudi jireen weeyaan xadiidka boqol iyo labaatanaad can caaishata waxaa lagu radi allahu tacan arda um اmminiin aلصdiqa binti صdiq radi alahu taala arda qaalat waxay tihi caaisha samictu rasul nabig ayaa ka maqlay sal sl ql isagoona laa yadhabu leylu habeenka ma taga wanahaaru maalintana ma tagto xataa tucbada ilaa laga allaatu sanamka laataliya walcuza afara'aytum allaata walcuza wamanaata ahaaliata ukhra asnaamtaas ilaa laga caabudo qiyaamada ma dhacaysa ayuu nabigaan cadayna sala allahu aleh waslem faqultu waxaan ya rasuul alah yow in kuntu waxaan ahaa la adunnu mid umalay xiina goortii anzl allah alweyne uu soo dejiyey caaisha ayaa saa weydiinaysa huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini xaq liyudhirahu cala diini kulih walow kariha almushrikuun markuu rabbi soo dejiyey waxaan u malaynayey huwa alla weyne alladii allihii weyaan arsala soo diray rasuulahu rasuulkii soo diray bilhudaa hanuun la soo diray iyo wa diini lxaqi diinta dhabta ah oo xaqa ah la soo diray muxuu soo diray liyudhirahu inuu muxuu ah ka saramaryo cala diini diin kullihi dhammaantii diin kasta inuu ka saramaryo walow kariyo haba naceen almushrikuuna mushrikiintii gaalada haba naceene markuu alla soo dejiyo waxaan u haystay e ana dalika arrinka asaga qaala wuxuu yidhi inahu shanigiisa yakuun waxaa ahaan doona min bacdi dalika markaad ilahay taam yeelay diintan kadib inahu intaa kadib sayakuunu ama inahu arrinkaas cafwan inahu arrinkaas oo taam noqoshada ayada sayakuunu ahaana min dalika arrinka asaga maa shaa allahu intuu alla doono muddo ayaa saas a diinta ay taam u ahaanaysaa weeyaan uma intaa kadib yabcau llahu alla wuxuu soo diri yabcatullah alla wuxuu soo diri riixan dabayl ayibatan ee wanaag badan fatawafaa kadibna wuu oofsani kula man qof la arko oo fii qalbii qalbigiisa midqaalu xabatin xabad qadarkeed xabad khardal khardalka waa mxuu ahaa geed aad u yar yar oo sida sinsanta iyo wii lamidka iyo xabad sawdadii la ama wax yar ka weyn xabad khardal waxaa weyn qadarkiis qof iimaankiisu kusugay mxuu ahaa ay oofsataa weyaan nacam aan ku noqdo marka inahu shaniya ama inahu isaga sayakuunu waxaa ahaada min dalika arrinka isaga maa sha allah allo intuu doono uma intaa kadib yubcau llahu allaweyn wuxuu soo diraa riixan dabayl ayibatan ee wanaag badan fatawafa wuxuu oofsanaa fatawafaa wuxuu oofsani alla kula man ayuu oofsani fii qalbii qalbigiisu ahaaday midqaalo xabatin xabad qadarkeed oo khardali weliba khardal ah waa sinsinta wax la mid ah, amaba mxu ka yar ama wax yar ka weyn wa min imaan imaana fa yabqa kadibna waxaa soo baaqi noqdo man duul ayaa soo hara iyo dad ayaa soo hara laa khayra fiihi iimaan uusan ku sugnaad iyo khayr fa yarjicuuna waxay u laabanayaan ilaa diini aabaahim aabayaalkood diintooda ay u laabanayaan waa gaaloobayaan weyaan jaahiliga ay ku laabanayaan saasuu nabigeena cadayna xadiidkan imaam muslim ayaa soo saaray weyaan baabun riixun takuunu qurba alqiyaama qiyaamada saaca saacadda qiyaamada intayna dhicin ama markay soo dhow tahay dabayl imaan doonta ayuu baabkan u baab ama boqolio ko iyo labaatanaad can abi hurayrata radi ala ta anu arda qala wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal l allaha alla weyne yabcadu wuxuu soo diri doonaa riixan dabayl oo min alyaman dhanka yaman alyana ka dabacsan oo ka nugul min alxariiri xariirta ka dabacsan laa tadacu aanan ka tegayn axadan qof fii qalbi qalbigiisa u ahaaday qaala abu calqama abu calqama wuxuu yidhi mihqaalu xabatin xabad qadarkeed wa qaala cabdilcaiz wuxuu yidhi daradana waa waxaa wey dhulcasada ay soomaalida dhihi jireen laakiin waa shay muxuu ahaa qofki indhaha ay qabtaan waxa ugu yar weyaan midqaala daratin daro qadarkeed oo min iimaan iimaana ilaa qabdatu ay qabdoonaysaa dabeeshaas laga soo diri qofki iimaan xabad iimaan ah amaba daro ay ku jirta hadii ay la kulanta horey ay nafta ka qaadaysaa xadiidkaana isna waxaa soo saara imaam muslim baabu inxisaari lfuraati webigu furaat oo mara ciraaq ka wareegitaanka ad ka dul wareega amaba soo saaritaanka soo saara an jabalin buur oo min dahabin dahaba ayuu baabkan u baab muxuu ahaa webigan furaad oo socda ayaa si uu joogo muxuu ahaa wuxuu soo bixin doonaa wuxuu soo bixin doonaa muxuu buur oo dahaba ah weyaan xadiidka boqol laba iyo labaatanaad can abi hurayrata waxaa laga wariy cbdirxan saq dawsi radia allahu taala anu arda qala wuxu hurayra qaala rasul rasulka alle wuxu yhi sal slm yuushiku waxaa dhow yuushiku lfuraatu furaat wuxuu mudan yahay u dhow an yaxsira inuu ka faydmo ama uu ka faydo can kanzin bangi oo min dahabin dahaba faman xadara qofkii xaadiro oo bangigaas dahabka markii aad faydaa ama aad ka faydmaa muxuu ahaa xaadiro falaa yaakhud minhu shayan waxba yuusan ka qaadanin amarkaas ayaa la bixiyey haddii dahabkaas aad la kulanta ha u dhowaanin ayuu nabigeena cadayna sal ly slam sababtana waa noo imaan doontaa xadiidka boqol iyo saddex iyo labaatanaad can ubay ibni kacbin waxaa laga radi allahu taala inii aniga samictu rasul rasulka ayaan ka maqlay sal slam yqul isagoo yuushiku lfuraatu furaat wuxuu dhow yahay an yaxsira inuu faydo can jabalin buur oo min dahabin dahaba faidaa samica bihi nnaasu dadki marka ay maqlaan saaru ilayh usoo muxua socdaan nin walba buur dahaba ayaa furaad ka dilaacday nin walba halkaasu marka u dhaqaaqa weyaan fa yaquulu wuxuu dhahaa man indahu buurtaas dahabka cidda ag joogtay oo furaad joogtay wuxuu dhihi lain tarakna annaasa dadka haddii ay ka tagaan yaahuduuna minhu waxaa weya inay wax ka qaataan layadhabana bihi laa yudhabana waa lala tega bihi isaga kullihi dhammaantii saasay dhahaan difaacy galaan marka inay difaacaan oy waardaystaan bangigoodii ay gudagalayaan qaala wuxuu yidhi fayaqtatiluuna waa isku laaynayan calayhi kuwa doonay iyo kuwa difaacay waa isku laynayaan fa yuqtalu waxaa la dili marka min kulli miatin boqol la arkaba tiscatan wa tiscuuna sagaashan iyo sagaal baa laga dili kunkiina maxaa laga dili marka sagaal boqol iyo iyo sagaashan saasaa loo baabi'i weya waa la isku laayni marka meel rug iyo baba lagu bixi ayay noqonaysaa weyaan baabun karat lmaali maalka badnaantiisa iyo wakhdiraaru ardi alcarabi arlada reer carab inay cagaar dib u noqon doonta aridan saxaraha oo aragteen oo xaaladeeda waxaa weyan ay tahay ayaa nabiga wuxuu caddaynaya sala allahu aleyh waslem inay cagaar noqon doonta ayuu caddaynaya sala allahu aleyh ali waslem dhici doonta xadiidka boqol iyo afar iyo labaatanaad can abi hurayrata radi arda qala wuxu hurayra qaala nabi nabigan wuxu uhi sal slm laa taquumu saacad saacad qiyaama dhici doonta xataa yaktura fiikum almaal maalka ilaa aad aad u tirabato weyaan dhexdiinna fayafiida uu shubma xataa yuhima ilaa uu ka murugeliyo raba almaali qofka xoolaha u saaxiibka ahaa ama lahaa man yaqbalu sadaqatahu cid sadaqadiisa aqbasha ilaa ay ka murugeliso warniyo maantiyaa sadaqa kaa qaadani maanta yaa sadaqa kaa qaadani haddii hadda maanta banaankan sadaqa lala istaago boqolaal masaakiin iyo xataa qaar masaakiin baa muxuu ahaa soo doonani soo maaha laakiin cid ka qaadatay inuu waayo wa xataa yacridahu ilaa kaga bandhigo oo dila hoo qaada oo fa yaquulu ladii kii uu yidhahda yacriduhu calayhi uu bandhigaaye araba xaaje i dan aniga ima sugnaanin oo danka madihi weyaan xoolahadan danka madihi ilaa uu ka yidhah weyaan zaada muslima muslim wuxuu wa xataa tacuuda ilaa kaga soo laabato ardulcarabi arlada reer carab muruujan meelo cagaar ah iyo beero iyo wa anhaaran webiyaala kaga soo laabato weyaan muruujan wa anhaaran raggii fadhiyey ragga fadhiyey habeenkii sheekh cabdalla wadaadkii alajaaz alcilmi halkan muxuu ahaa waa yeelka ahaa ra-iis alijaaz alcilmi ma xasuustaan ragga min ku jiraan habeenkii waxyaabaad soo qaata in naasa qolyahan muxuu aha hawada iyo muxuu ahaa waxbaan ka sheeg sheegay runtooda waa isku dhex ragga ayaga ay waxaa weeyaan baaritaan ay sameyn ay ku ogaadeen in boqolaal kun oo sano ka hore in ay dalkan carabta iyo jaziira alcarabiya ay ahaan jirtay webiyaala iyo beera iyo meelo cagaarna ay ahaan jirtay ay caddaynayaan kadibna uu nabigeena cadday sala allahu alay wasalam ay soo laabasho ay soo laaban doonta arrintaa markay maqleen kadib ay baaritaan sameeyeen waxay ogaadeen inay saa ahaan jirtay ay webiyaalo iyo cagaar ahaan jirtay kadibna inay soo laabanayso ayuu nabigeena caddayna sala allahu calayhi wa aalihi wasalam xadiidka boqol iyo shan laakiin arrintan ay naase sheegeen arrintaan naase ay sheegeen iyo muxuu ahaa ragga ajaazil cilmiga ay sheegeen jiritaankeeda jirila'aanteeda annaga hadda wax weyn nagama khuseeyaan lakiin waxaana khuseeya inuu nabigeena caday sal alla slm inay soo laaban doonta inay ahaan jirtin waa laga qaadan karaa xadiidka boqol iyo shan iyo labaatanaad canhu waxaa la wariyay abi hurayra radi allahu taala arda qala wuxu yhi abu hurayra qaala qaala rasul a wuxu yhi sal l slm laa taquuma saacad saacad qiyaama dhici doonta xataa tacuuda ilaa ay kaga soo laabato ardulcarabi arlada reer carbeed muruujan cagaar iyo anhaaran wabiyaala waxataa yasiira ilaa uu kaga socda alraakibu qofka muxuu ah wax saaran bayna alciraaqi ciraaq iyo wamakata maka laa yakhaafu sugan ka baqaynin ilaa dalaala ariiqi jidka inuu ka lumamo wax kale ka baqaynin col iyo waxaa weeyaan waraaba iyo wix lamidka usan ka baqaynin waxataa yakura ilaa uu ka alharju dilka qalu waxa bal harju harjiga muxuu ya rasul rasulka waa qatlu axaadiista dhan waxaa balarka mid kastoo soo marna waxaa weeyaan harjigaas iyo dilkaas ayuu ka sheekaynaya xadiidkaas waxaa soo saaray alimaam amed bn ambal fi musnadihi waana isnaadu saixun ala shardi muslim ayuu yihi xadiidka ama baabu khuruuji naari dabka ka soo baxa ayuu baabkan u baabay min ardi alxijaaz ardi alxijaaz dab ka soo bixi doona arrinteed way dhacday xilliga imaam nawowi ayna dhacday in muxuu ahaa magaalada madiina dab uu ka qarxay oo brokaan intuu qarxay kadibna magaalada madiina waxaa weeyaan dadkii joogay kulli masjida nabiga ay wada galeen oo muddo muxuu afartan maalmood ka badan lagu jiray ilaa muxuu dadka dhan ay wada tooba keenaan qiyaamadii inay dhacayso ay mxuu ahaa xilliga ay filayaan weyaan maadaama nabigeen uu sheegay sala allahu alayh waali wasalam laakiin calaamadihii qiyaamada oo yaryar ay ahayd marka arrintan way dhacday imaam eh, waxaa weeyaan eh, imaam nawowi xilligiisa ay dhacday weyaan xadiidka boqol iyo lix iyo labaatanaad can abi hurayrata waxaa la wari qala wuxuu yidhi abi hurayra ana rasu sl sl qal nabigan wuxuu yidhi laa taquumu saacad saacad qiyama dhici doonta xataa takhruja ilaa ay ka soo baxda naarun dab min ardi alxijaazi xijaaz aradeeda xijaaz waxaa maka iyo madiine iyo taa'if iyo intaas ayaa laisku yidhaha xijaaz iyo waxay kaga dhoweeyaan tudi'u ay iftiimisa acnaaqa alibili geela qoortiisa ay ifiso busra meesha busl yaro shaam ku taalo arda shaam ku taalo dhankan suuriya iyo urdun iyo dhankaas ku taalla ilaa geela halkaa jooga dabkaas muxuu habeenkii iftiinkiisa muxua awrta iyo geele iyo qoortooda iftiinkaas laga laga arko oo awrtii muxuu ahaa aad ay muuqata qoortoodii qiyaamada ma dhacaysa ayuu nabigeena cadayna sal lla ly slam xadiidka boqol iyo toddoba iyo labaatanaad can cabdillahi bin camr bin caasi radi allahu ta anhuma qala wuxuu yihi cbdillahi bin camr qaala rasulula rsulka cabdillahi bin cumar weeyaan ibn khataab radi allahu ta anhu arda qala wuxu abdillahi bin cumar qaala rasul rasulka wuxu yihi sal slam satakhruju waxaa soo bixi doonta naarun naar ayaa soo bixi doonta min xadra mowt xadra mowt cadan iyo xadra mowt tabcan waa arda lyaman ishkaal weyn ma lahan aw min naxwi baxri xadramowt xadramowt badeeda aggeeda yuu soo baxi doonaa cadan ayaa laakiin xadiidka uu tilmaamay qabla yowmi alqiyaamati maalinta qiyaama ka hore taxshurunaas dadka kulminaysa ay kulminaysa oy kaxaynaysa qaalu waxay yahan rasul rasulka alw famaa taamuruna maxadna faraysaa qaala wuxuu yidhi calaykum bishaam shaam laazima oo shaam aada wey xadidka imaam tirmidi ayaa soo saaray waana xadiid saxiixa baabu lkhasfi biljeyshi aladii yaumu lbeyt beytka alle jeeshka usoo qasi doona inuu dumiya jeeshka asaga in muxuu dhulka lala gooya ayuu baabkan u baabyahay weyaan lala goyn doono ayuu baabkan u baab yahay xadiidka boqol iyo sideed iyo labaatanaad can caaishata waxaa lagu zawji qalat waxay tir caaisha qaala rasul rasul wuxu yiri sal slm yaqzu waxaa u doona jeyshun jeysh ayaa duuli doona alkacbata kacbada alle ayuu duuli doonaa inuu dumiyo faidaa kaanuu markay ahaadaan bibaydaa meel bannaan oo meel arda ardada ka ah, yukhsafu biawalihim kii u horrey iyo waakhirihim kii u intu udhexaysa hal mar dhulka lala gooya ninka u horrey iyo ninka u hal marba dhulka lala jara dulka ayaa la geliya qaalat waxay tii qultu waxaan ya rasul rsulka allow kayfa yuksaf sidee loola goynaa biawalihim kii u horreeyey waakhirhim kii u dambeeyey wa fiihim dhexdooda waxaa ahaaday marka aswaaquhum dad lasoo kaxeeyey oo mxuu ahaa eh, mxuu ahaa lasoo qasbay iyoman laysa minhum ciidan ka mid ahayn oo iska socotay oo ayago jidka ay kula kulmeen iyo dad iska degnaa ayaa ku jira see loola goynaya qaala wuxuu yihi nabigeena cala sl slam yuksaf waa lala goynaya biawalihim kii u horreeyey waakhirhim u dambeeyey uma intaa kadib yubcathuun waxaa lagu soo bixinaa calaa niyaatim niyaalkooda lagu soo bixinaa weyaan calaa niyaatihim ayaa lagu soo bixinaya xadiidka boqol iyo qaar baa ummadda qarxinayaan markay ummadda waxay leeyihin marka waxaa weeyaan niyadooda ayaa muxuu ahaa loo qabana adiga niyadooda loo qaban lakin adig maaa lagu qabani adig maxaa lagu qabani allahi adig xadiidka boqol iyo sagaal iyo labaatanaad can ummi salmata waxa radi allahu ta qalat waxay tiri umma salma qaala rasul rasulka al wuxu yiri yacuudu caa'idun mid baa magangeli doona oo badbaado ka dalbi doona bilbeyti beytka alle nin la bursanayo la ceyrsanayo ayaa wuxuu beytka alle subxaana wa tacala oo madluum oo laga gardaran yahay ayaa beytka alle ayuu magangeli halkaasuu ku dhegi weyaan beytka alle ayuu geli fa ilayhi bacun ciidan marka daba taga oo marka isaga soo qabta oo ayaa laga daba bixiyaa fa idaa kaana goorta ayaada bibaydaa meel banaan oo meel ard arada ka ah, khusaf bihim waa lala gooya ayaga marka daalimi weyaane faqultu waxaan ya rasul rasulka allow fa kayfa biman kaana kaarihan qof qofkii arrintaas nacsana oo lasoo qasbay xaaladiisay noqonaysaa qaal wuxuu yidhi yukhsafu bihi waa lala goynaa macahum isagoo la jiro ayaa lala goynayaa walaakinahu isaga yubcahu yowma alqiyaamati maalinta qiyama waxaa la soo bixiyaa calaa niyatihi niyadiisa ayaa lagu soo bixiyaa saas ayuu nabigan cadaynaa sala allahu caleyh wasalam hada wallahu aclam wsala allah waslm aleyh rasul mustafa